alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana <clears throat> allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlimam abu cabdiلlah mxamed bn ismaaعil bn ibrahim الbخarي raximah اllahu taعaalى baabu man axaba kitmaana siri waan yujaalisa kula qowmin fayacrifa akhlaaqahum wuxuu ku saabsan yahay man axaba qofkii jecel ee in la jeclaado kitmaana siri sirta qarinteeda wixii asraara oo lagugu siraysto inaad qariso oodan fashilinin oodan faafinin oo qofku uu noqdo qof aamin ah wixii lagu wadiico dhigto oo lagu ammaansadana asturaya oo qarinaya kitmaana siri wa an yujaalisa inuu fadhiisto kula qowmin qoom walbaba inuu la fadhiisto yani dad walbaba fa yacrifa uu aqoonsado oo barto akhlaaqahum akhlaaqdooda yani qof walbaba inaad la fadhiisato oo wixii akhlaaqa wixii dhaqana wixii muxuu ahaa aad ka ka dhegaysato od ka fahanto wixii dhaqan xumaana isagana waad ku baratay wixii naseexiya waanood u sheegi kartana waad u sheegtay aqoon iyo khibradna way kuu noqotay wixii dhaqan fiicnaana waad kaga dayanaysaa oo wuxuu kuu noqonayaa qudwa iyo dayashuu kuu noqonaya laakiin waa kee waa qofka awoodda ilaahay u siiyey ama gaadhsiisan inuu iska dhowro dadka xunxun hadduu la fadhiisto akhlaaqdooda inuunan saameyn ku yeelan inaysan saameyn ku yeelan ila isaga uu noqdo muafir laa mutacahir qof saameyn leh waa inuu noqdo oon isaga la saameyn karin ama hadduu yahay qof la saameyn karo waad garanaysaa xadiidkii nabiga sal allahu aleyh wasalam mathalu jaliisi saalixi wasuu ka xaamil miski wanaafikhi alkiir almar'u calىa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil axaadiistaas waxaa lagu xumbaarayaa qofka aan isxajin karin ee saaxiibka xun saameynta uu ku yeelani saaxiibka xun uu saameynta ku yeelani kaasaa waxaa weeyaan midka laleeyahay ka carar oo ku gubine midka laleeyahay midkaa weeyaan amaa qofka waxaa saameyn aan ku yeelanayn waa daalib اlcilmi waa caalim waa ahlu taqwى waa ahlu اlwarac waa ahlu zuhdi waa ahlu طaaca amru bimacruuf nahyi can lmunkar ayaa tahay sifadiisa xumaanta ma mujaamaleeyo wixii xumaan u arko waa reebaa laa yataahar bal huwa yuahir ah, ma la saameyn mahayo asagaa wax saameyni kaa dhibaata malaha hadduu ka aamuso xumaantii un la diidayaa qaala xadathana cabdullaahi bn muxamedi qaala xadathana cabdالrazaq ibn hamaam qaala akhbarana macmar ibn rashid qaala akhbaranii moxamed bn cabdillaahi bn cabdiraxman bn cabdin alqaariyu marka waa sifa wey alqaariyu ee qaarigahaa can abihi buu ka wariyey aabahaasna waa cabdullaahi bn cabdiraxmaan ana cumar bn اkhadaab radia allahu canhu amiir اlmuminiin abu xafs wa rajulan iyo nin miradan saari ran saareeda kaanaa waxay ahaayeen jaaliseyni kuwa fadhiya meel bay fadhiyeen haasaawo iyo hadal baa u socday waxbay isweydiinayeen fa jaa waxaa yimid cabduraxmaan ibni cabdin alqaariyu ninkaasaa imaaday oo maxamed aabihii ah <clears throat> fa jalasa wuxuu la fadhiistay ilayhimaa cumar iyo ninkii ansaariga sii fadhiyey faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi innaa anagu laa nuxibu ma jeclin man yarfacu qofkii kor yeeli ee faafin xadiidanaa sheekada anada sheekaa noo socota qofka wararka anaga faafinaya ee gudbin ee meel kale geynna ma jeclin inuu nala fadhiisto fa qaala lahu cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi wuu gartay in asaga loo sarbeebaayo oo laga shakisan yahay marka waa inuu iscaddeeyo wey inuu iscaddeeyo in sir lagu aamini karo iyo in kale faqaala cabdiraxmaan baa wuxuu ku yihi low cumar lastu miihi ujaalisu kii la fadhiistaa ulaaika kuwaa sirta faafiya yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkeediw dadka sirta faafiya ee wararka naqliya ee qiima waqaalada ku nool lamama fadhiisto yiri anigu saasuu yihi qaala cumar baa wuxuu yihi balaa la fadhiiso lama fadhiista hadhiine la fadhiisto laakiin waxna ka sax waxa khaladkoodaana ha qaadanin oo kuu saameyn kugu yeelan lama fadhiista hadhiine maxaa la caraftu shara laa liajli shari walakin liataqihi caraftu shara laa liajli shari walaakin liataqihi sharti baan bartay shar inaan raadinaya ma ahee inaan ka dhowrsadaan u baranaya asxaabta nabiga alayh salaam waxay weydiin jireen sharta waxay weydiin jireen khayrka iyo wanaaga iyo nicmada xudayfa binu yamaana muxuu weydiin jiray sharta iyo fitnada iyo waxa dhici doona iyo waxaas weydiin jiray si hadhow uga badbaado marka wuxuu yihi balaa la fadhiiso fajaalis la fadhiiso haadaa kaa iyo wa haadaa ka yani dadka noocyahooda kala duwan midkaa wanaagsan midka kalaba la fadhiiso walaa tarfa xadiithana sheekadaanadase ha kor yeelin oo hafaafinin warka iyo sirta noo socotay wadahadalkan iyo sheekadanse haeef hafaafinin waxaa rabta la fadhiiso uma qaala lilansaariy sheekadiiba cumar sii watay ninkii ansaarigaba wuxuu ku yidhi man tara annaasa dadka ayaad u aragtaa yaquuluuna inay leeyihiin yakunu lkhaliifata khaliifada inuu ahaan doono bacdi gadaashayda hadda cumar baa ku fadhiya khaliifadii iyo mas-uulkii muslimiinta waa asaga dadka iya ku sheekaysanaya leeyahy cumar gadaashiisa mas-uuliyadda xilka uula wareegi doonaa yaa lagu sheekaysanayaa facaddada alansaariyu ansaarigii wuxuu tiriyey rijaala rag min almuhaajiriina kamida rag muhaajiriinta kamidoo raggii sare ah ayuu sheegay hebel waa la sheegaa hebel waa la sheegaa hebel waa la dhaxuunka asaga qaban doona hebel waa la dhahaa lam yusamimuuna magacaabina kumuna darin intaa uu sheegay caliyan cali bin abi aalib radia allahu canhu raggii muhaajiriin uu sheegay cali bin abi talib kumuna darinba fa cumar baa wuxuu yidhi famaa lahum maxaa dadka ku dhacay oonu u sheegaynin oy oga leexdeen oga aamuseen can abilxasan abilxasan abulxasan waa kuma waa cali bin abi aalib radia allahu canhu wiilkiisa u weynaa carruurtiisa alkuny lagu kunyeeyey abulxasan maxaa loo sheegi waaye fa wallahi baan ku dhaartay inahu abulxasan cali bin abi aalib laaxraahu midka oogu mudan weeyaan waa midka oogu mudan in kaana calayhim hadduu korkooda madax u noqdo an yuqiimahum inuu toosiyuu mudan yahay calaa ariiqatin wado uu ku toosiyo oo madax xaqa xaqa cali radia allahu canhu waa ninka ugu mudan hadduu madax u noqdo inuu jid toosan oo calaa minhaaji nubuwa jidkii rasuulka calayhi salaam wax ku maamulay abubakar uu ka dhacday cumar ku waday jidkaasuu dadku maamulay maxaa loo sheegi waaye waa lays yaqaanaa ragga moogta khulafaa raashidiin bilaasho mayna noqonin nabigana umuna ishaarin alayhi salaatu wasalaam inay arrintooda arrin sara tahay unbuu u ishaaray calaykum bisunati markuu lahaa wa sunati alkhulafa araashidiin nabiga alayh salam markuu lahaa intaa mid kamid oo khaliif noqday kuma jirin isagaa nool abubakar ma aha cumar ma aha cuhmaan cali inta midna ma joogaan yani mayna madax noqonin maca dalika inay noqon doonaan khaliifna mae khulafaa wey ah, waa jamac marka dadka ayaga markaa waa dad ilaahay doortay bay ahaayeen oo sifaadkii laga helay sifaat ulqiyaada tilmaanta hogaamiyaha loo looga baahan yahay ayaa laga helay hadday noqoto taqwada waraca cadaaladda ammaanada cilmiga iyo aqoonta kartida iyo hufnaanta intaba wax allaal wixii qof qaa'id uu ku noqon lahaa ayaa laga helay marka ma aha wax meel cidla ay ka qaateen maaha walidaalika markii abubakr radia allahu canhu uu dhintay cumar buu magacaabay cumara asxaabu shura buu u daayay asxaabu shura hadii la soo ninkii markaa mudnaa bay soo saareen cuhmaan markii la dilay dhammaan cali bay iskugu imaadeen laguma margerayninba laba nin iskuma qabsanaynin shaahid waxaa weeyaan hadda xadiidka waxaa loo keenay kitmaanu siri sirta in la qariyo sirtuna xataa qari in lagu yihahdo shardi maaha aan soo marra malin hadda ka hor xadiid nabiga alayh salaam uu yihi ida xadaaka saaxibuka uma iltafata fahuya amaana fahuya sirun oo qaal qofka kuu sheekeenayo isagoo kuu sheekeynay hadduu saa meel u fiiriyo hadal bu ku hayaagow uu kuu sheeken labadiina kelaatiin xaggan u fiirin daawowadi xaggan haddana fiirin caqli baad leedahay maxaad ka fahamtay ya waxaad ka fahamtay sir inay tahay waxaan kuu sheegayo muxuu meelaha uga fiirinaya yaanana maqlin waayo marka adiga markaba hoostaad ka xariiqi waxaad leedahay waxaan ii sheegay sir waaye ma sheegaayo waan qarini waa sir sir weeye ii qarina kumuu dhin afka kamuna dhihin laakin lisaan lxaali aqnaa can maqaalin lisaanulxaalka yaa kaaga filan maqaal iyo oraah iyo hadal marka taasuu nabig hadkaasuu nabiga gaarsiiyey sala allah alay wasalam sirta inla ilaaliyo dayib qofka marka lagu siraysanna waa inuu yahay qof ehel u ah oo sir lagu qarsan karo waa inuu yahay haddaan qof aan sirtaba qarinayn aad wax u sheegato iyaduna waxaa weyaan dhibkeeday leedahay ah, waa inaad marka hore ka taxadirto qofkaad sirta ku qarsanayso dhibinayso waa inaad ufiirsato ood aad iyo aad uga taxadirto asraartu oo fakato oo baxdana dhibaato iyo khatar badan bay keentaa dhib bay keentaa fitan bay keentaa dil bay keentaa waxay keentaa madara iyo dhibaato dhibaatadi kugu soo noqoto mid dad kale ku dhacdo intaba way keentaa ya haddaad dabcad maalan inaad reer yeelatood reer guursato qofkaad ku siraysani ya hadduu qof wanaagsan un lahayn sirti buu kaa faafin karaa balaayadeena kaa hoos qaadan caradii o dhan oo waxaad lagu galgashayba ama sa dhaftirkiisa wax ka soo wareegi becsharada waa sidoo kale sir u bahantay tijaaradii maanta waxa weya waa isku maqan yihin bmushtarki waa isku maqan yihiin wuxuu rabaa dukaan inu inuu kira inuu qabsado dukaanka asagaa ah, dib waxaad maqlaysaa kii u dhowaa saaxiibkiisaabaa yaa ku falisaya oo kala wareegaya mas-uuliyaadka iyo xilalku waa sidaas oo kale waa lasdaba lasdaba socdaa marka sirtu in la ilaaliyo oo qofka uu ilaashado waa laga maarmaan nacam haddii aad noqoto laakiin qof iska un isaga laftigiisa aan sirba lahayn dhibkeeda leedahay wax walbaba iska dhahaya waxyaalaha muhimkaa waa inaad qarsataa adi laftirkaada oy kuu qarsoon yihiin muxuu yiri shaacirki idaa daaqa idaa daaqa sadru lmar'i fi siri nafsihi fasadru اladi ystawdicu sira adyaqu idaa daaqa sadru اlmar'i can siri nafsihi fasadru اladi ystawdicu sira adyaqu haddii qofka asaga sirtiisii ay cariiri ku noqoto inuu ceshado oo isagaba uu ilaashado qofkuu sirta ku qarsan rabo xabadkiisa kasii cariiri badan adigaba haddaad ilaasho weyda ku ilaalin wa laakiin qofkaad u sheeganayso qof naasaxa waa inuu yahay oo naseexo ka rabto oo hadduu wax ku anficina aan ah dhibaato ku keenayn hadduu ku anficaynina dhibaan ku keenayn ayb xadiidku daciif isnaad weeyaan oo ninkaas la yihahdo moxamed ibn cabdiraxmaan ibn cabdilqaari ninkaasaa ku jira oo majhuul ah majhuul weeyaan laakiin macnaha waa saxii axaadiis fara badan baa tustay sirta ilaalinteeda iyo oofinteeda iyo dhowrideeda axaadiis aad fara badan baa yaa keentay oo laga laga helay ama laga faa'idaystay baaban wuxuu ku saabsan yahay atuwada atu'ada deganaanta fil umuuri umuurta umuurta in xasilooni iyo deganaan iyo degdeg la-aan lagu wado atu'ada qofka inuu noqdo qof mustacjil ah oo daa'ish ah oo hadadhac ah iyo inuu noqo qof caajis ah oo kasuul ah oo aan waxbaba qaban karin waxaa u dhexeeya dhexdhexaad baa jira soo ma dhexdhexaad baa la rabaa marka wax maydoo waxba qaban karinna ma fiicna qof sariic ahoo weelkiisa isaga iska daadinna iska daadinna ma fiicna ayb atu-ada in loo fiirsado wax walbaba ta-aniga weeyaan haddaad hadli iyo haddaad ficil samayni waxaad cilmi u leedahay ogtahay hubto yaqiinah ku soco hadegdegin marka horeba arrimaha say u kala muhiimsan yihiin u kala qaad xadathana muusa bnu ismaaciil qaala xadathana abu hilaal qaala xadathana alxasan albasri weeyaane ana rajula nin baa tuufiya la oofsaday nin baa dhintay nin baa dhintay ilaa nabi aadam ou la dhimanayo waana la dhiman doonaay ana rajula nin baa tuufiya la oofsadoo dhintay wa taraka wuxuu ka tegay ibnan lahu wiil uu dhalay iyo wa mawlan lahu adoon uu lahaayo uu xoreeyey labadaas ka tegay doonku waa nin weyn nin weyn oo mas-uul noqon karo oo addoonkiisa aha uu xoreeyey iyo ilmo yaro u dhalay oo ninkaas oo saqiir ah oo yatiim ah agoon ah fa usaa wuxuu u dardaarmay odaygii dhimanayey mawlaahu mawlihiisii u dardaarmay bibnihi wiilkiis oo yiri ninyow nin weyn baa tahay reerka aduuma maanta ehel igu dhow ilmaha yarta adaa wasi u ah adaan kuu dardaarmay mas-uuliyaddiisa adaan kuu dardaarmay waa inaad maamushaa gacanta ku haysaa haddii ay noqoto xoolihiisa guurkiisa mustaqbalka ilaa uu nin weyn ka noqdo adaa mas-uulkaa ah wsayldhaawasibaldhaha falam yaaluuh mawlida nin fiican buu noqdayoo falam yaaluuhu kama gaabinin inuu wiilkii looga dardaarmay umuurihiisa kama gaabinin inuu dhaqaaleeyo inuu xoolihiisa u maarta ilaaliyo inuu xoolihiisa u kobciyo lam yaaluuhu kama gaabinin ee lam yuqasir can xaqihi xaqiisa kama gaabinin xataa adraka ilaa uu ka qaangaaray wazawajahu markaasu u guuriyey markuu qaangaariye qaangaarana saa u guuriyey zawajahooda waxaa loo jeedaa mawlihii qaraabadiisi gabadhiisi ama walaashiiba u guriyeyba meel kale lamun aadin dad asaga uu ku ogaan karo oo ama gabadhiisa u dhalaya ama walaashia ah ayuu u guuriyey fa qaala lahu wiilkii haddee reer baa loo yeelay mawlihii sibaa mas uulka aabbahaan buu u noqday ilmihii uu dhalayna wuu u guuriyey gurigiibu marka reerkii yuu ku wada hayaa fa qaala lahu wiilkii baa wuxuu yihi jahiznii idiyaari iqbanbaale alubu alcilma cilmi baa dalbayaane ninki ba wuxuu yiri waxaan rabaa inaan cilmi kororsi aado waxbarashaan aadi rabaa ah, mawlihiisi buu la hadlayaa marka waxaan rabaa sahaydii iyo waxaan ku bixi lahaa in laga dadaaliyo reerkii iyo ciddiina adaa dee aaba noo ahay adun baan ogahay bu yiri fajahaza waa qabanbaaliyo waa diyaariyey sahaydiisi iyo alaabtiisi iyo kutubtiisi wuxuu baahnaaba iskugu hagaajiyey fa caaliman wiilkii waa tagay oo nin caalimu u tagay fasa'alahu cilmi buu su-aalay faqaala wuxuu ku yiri cilmi buu weydiiyey oo waxbuu ka bartay oo marki duqii ninkii cilmiga u baraayay baa u dardaarmay marka wuxuu yidhi ni markaad noqonayso carrada ku noqonayso intaadan tegin isoomar faqaala wuxuu yihi ninkii caalimkaha ah, idaa aradta markaad doontaan tandaliqa inaad tagto ood reerkiina ku noqoto faqul lii ii sheeg ucalimka waxbaan ku barye ii sheego waxaa tirahdaa maanta ama baxaal baanahay waan tegaaya idheh waxbaan kuu sheeg dardaaran baan ku siini qul lii inaad bixi rabto ii sheeg ucalimka waxbaan ku barye faqaala wuxuu yidhi ardaygii xadara minii waa kaadii tiri iisoo sheege xadara minii waxaa soo xaadirtay xaggayga alkhuruuju bixid ee facalimnii dardaarankaad leed waan kuu dhiibi ibar ha maanta waan baxayaaye hadda ka hor baadna itiri markaad baxaysaa iska dhaqaaqine adoon aan ogeyn oo aanan ku dardaarmin ha iska tegin yaad itiri ibar waxaad isheegirti fa qaala wuxuu yihi itaqi llaha ilaahay ka cabso wasbir sabr walaa tastacjil hala degdegin waa meeqa eray saddex erayoo gaagaaban wey itaqi llah ilahay ka cabso lianna ra'sa kulla falaax liibaan oo dhan madaxeeda weeyaan taqwada waana dardaaran iyo wasiyo qof la siiyo midka ugu weyn weeyaan ilaahay u dardaarmay kuwii hore iyo kuwii dambe nabi maxamedna alayh salaam saxaabadiisa mucaad baa kii ku lahaa xayuma ku diray yaman u diray itaqi llah xayuma kunta maxaa ku xigta wasbir sabir taqwada sabir bay ubaahan tahay masaaibta dhibaatada wax walba sabir bu ubahan yahay qur-aanka meelo badan waxaa arkaysa wixi la isku cadfaayo taqwada iyo sabirka Ah. wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kaydum shaya wain tasbiruu watataquu fain allaha aayad kale soo ma jirin ayib aayaddii suuratu yuusuf ayadana inahu man yataqi wayasbir ah. wain tasbiruu watataquu wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shaya inahu man yataqi wayasbir fain allaha laa yudiicu ajra lmuxsiniin soo maarti ataqwa wasabr wa isku cadfay wa isku xidhan yihin ilahay ka cabso sabir walaa tastacjil ha degdegin waa caam degdega iska ilaali khayrka iyo daacada iyo wanaagga waa loo degdegaa oo musaabaqa iyo musaaraca iyo mxuu ahaa tanaafus baa lays amray umuuraha kalese degdeg uma baahna deganaan iyo xasilooni iyo shuura iyo xagga ka fiiri iyo agga ka fiiri iyo u baahan yihiin iyo in si wanaagsan looga maaladego iyo wixii kugu soo dariyo inaad iska hubsato saddexdaa kale kalima ku yidhi qaala xasan wuxuu yihi xasanulbisri weeyaane oo xadiidka warinaya fi haada intaasuu ahaaday alkhayru khayr kulluhu dhammaantiisba saddexdaa eray itaqi llaha ilaahay ka baq wasbir sabr walaa tastacjil khayr oo dhan baa halkaas ku jiraa buu yihi qofkii intaa la imaado khayr oo dhan buu hayaa walaa yakaadu masigii qaala kullu fajaa waa yimid wiilkii asaga ahaa walaa yakaadu asagoon sigaynin yansaahuna inuu halmaamayo saddexdii eray itaqi llaha wasbir walaa tastacjil isagoon halmaansaneen oo qalbiga ku haya mar walbaba ayuu yimid inamaa huna bu ah, ah, xasanbisri wuxuu leeya inamaa huna cibaaraadka iyo kalimaadkaas halaatun waa un saddex oga wada kelimaoyinka fiiri yaridooda welibuu kugu baraarujinaya nafci badnida ay leeyihiin iyo yaridooda kalimaadka u fiirso wax saddexdaa kelima su wiilkiiyo ayuu ilahay ku anfacay inamaa huna halaathun waa saddex kelimo ogow waa sii adkeynaya falamaa jaa markuu u yimid wiilkii ahlow ehelkiisa oo muddo ka maqnaa nazala wuxuu ka degay can raaxilati raaxiladiisi hashi u saaraa ee gaadiidkii iyo alaabta iyo hubka u saaraa ayuu ka degay gurigii buu usoo yargalay falamaa nazala daara markuu daartii iyo gurigii soo degay idaa huwa wuxuuba arkay kusoo booday fujaayo wey idaa huwa birajuli nin baaba naa'imin jiifa mutaraaki ka ee fog can ilmar'ati naagtiisii wa idaa imra'atu xaaskiisina naa'imatun waa rudaa guriga hadduu yimid nin baa meeshan jiifa gabadhin halkaas jiiftaa iskuma dhegan halkaas wiilku waa mutaraakin waa ka fogyahay wey laakiin maxaa lagu wada jiraa qas gurigii xujaradii qolki waa lagu wada jiraa ninkii halkaasuu jiifaa islaantan halkan quurinaysa jiiftaa waa xaaskiisi qaala wuxuu yidhi wallaahi baa ku dhaartay isagaa isla hadlayo maa uriidu inaanan doonaynin maa antadiru maxaan ka sugi bi wax kale ma doonayo ma ma antadiru maxaan ka sugi bi waxan a wallahi ma uriid inaanan yeelayni wey maa uriid ma yeelay ma yeelay soma dhado wallahi maa uriid dooni maayo wax kale yeeli maayo ma antadiru maxaan ka sugi bahaadaa ninkan reerkeyga gurigeyga ku jira islaantayda guriga kula jira waa inaan gawracaa luqunta jaraa fa wuxuu ku laabtay ilaa raaxilati gaari ritigiisii u raraay hashiisii ayuu ku laabtay wuxuu rabay kala soo baxo seefti falamaa araada markuu damcay an yakuda sayfa seefta inuu la soo baxo soo qaata markuu damcay waxaa kusoo dhacday kelimadii itaqi qaala wuxuu yiri saa isla wuu soo ceshaday itaqi illaha ilaahay ka baq wasbir war sabir walaa tastacjil war hadegdegin saddexdii eray buu ayuu xasuustay farajaca markaasuu soo laabtay meeshii buu kusoo laabtay haddana gurigii falamaa qaama markuu istaagay calaa raasi nin meeshana duuduuban oon la arkaynin qofkuu yahay madaxiisa markuu kor istaagay qaala wuxuu yihi maa antadiru maxaan ka sugi bihaadaa waxaan shayan wax baan ka sugi ma antadir sugi maayo bihaadaa shayan waxaan ka sugi ma laha waa inaa ninkan dilaa maxaan ka sugi oon isku belbelasayn farajaca ilaa raaxilatihi hashiisii bu haddana ku laabtay seefti baa ku jirta falama araada markuu dabca an yaakuda sayfa inuu soo qaabto dakaru haddana kelimadii waa xasuustay itaqi llaaha wasbir walaa tastacjil farajaca ilayh waa kusoo noqday haddana waa mar saddexaad falama qaama calaa ra'si madaxiisa markuu istaagay istayqada rajulu ninkii asagaa ee caawa dhan la dul wareegsanayay ayaa toosay ninkii baa indhaha kala qaaday falama ra'ahu markuu arkay wiilkiisii safarta ku maqnaa dalabulcilmiga ahaa oo kor taagan wahaba iley waa ku booday facaanaqo waa isku duubay waqabado waa dhunkaday waaba laisku ooyeyba wasa'alow wuxuu weydiiyey ninkiibaa su-aalaya mawlaha su-aal buu weydiiye bal ka waran xaalkaadi maxaad la kulantay qaala wiilkii wuxuu yidhi ma asabta qaala ninkii baa wuxuu yidhi maa asabta badi asabta maxaad heshay bacdi gaashay maxaa noo kala dambeeyey maxaad soo faa'iidaysatay maxaa dhacay oo la kulantay oo kula yaa badnaa qaala wuxuu yidhi asabtu waxaan asiibay oon helay wallahi baan ku dhaartay bacdaka gadaasha khayran kahiiran khayr fara badan ayaan horta helay buu yidhi asabtu waxaan helay asabtu waxaan kaloo ku dhacay oo asiibay wallahi bacdaga gadaasha anii anigu mashaytu inaan socday alleyla caawo idil bayna sayfi sayftaydii iyo wa bayna rasika madaxaadaan udhexeeya buu yidhi thalaatha miraar saddex jeer baan madaxaada iyo seeftaydii u kala laalaabanayay faxajazanii waxaa iga manciyey maa asabtu wixii aan helay oo min alcilmi cilmi ah can qatlika dilkaadii inaan ku dilo iga reebay cilmigii aan bartay oo ay kamid tahay itaqi llaha wاصbir walaa tastacjil marka xadiku xasan isnaad waay sanadkiisa waa xasan oo wain kaana abu ninka maxamed bin sulaym saduqa laakiin xasan weeyaan kol haduuna wax kale oo u la imaanin cilo kale aynan jirin iyo mukhaalafo iyo cilmiga markaa badnaanshihiisa keliya ma muhim ma ahee tirada badan ma ahee waxaa weeyaan waa ku dhaqanka iyo ku camalfalka qaliilu naaficun khayru min kathiirin baar wax yar oo ku anfacaa ka khayr badan wax badan oo dhib mooyaane dheefaad ka helinba saddexdaa eresu ninka faa'idaysta balfiiri gawricu ninka gawrici lahaa hadhow markuu diidan uu nidaamoon lahaa shalaytoon lahaa oo uu ooyi lahaa maxay ugu wata u dhihi lahaa saddexdaa kelibaa ka reebtay itaqi llaha wasbir walaa tastacjil ah, taasaa ka reebtay marka inta badan waxa dhacaya ee xumaana ee mxuuaha xadguduba waxaa sabab u ah jahli aqoon la-aan jahli aqoon la-aan baa sabab u ah intaa uun toosan ama roonna waa inta un aqoon iyo cilmi iyo macrifo ay reebayso wey iyo wixii marata ka maqlay ee naseexo ka qaatay walidalika culamada waxaa ilahi yidhi inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa khashyadaana waxaa weeyaan ilahay oo laga baqo wixii xumaan ahaa laga istaago wix wanaagahana la sameeyo taa wey macnaha marka xadiidka wuxuu kagu faa'ideynaya qiso weeyaane waa qise cumar bn khadaab qisada ninkan la yihaahdo xasan bisri athartan uu warinayo waxaan ka faa'idaysanaynaa ahamiyat lcilmi cilmiga ahamiyada uu leeyahay waxaan kaloo ka faa'idaysanaynaa in lagu dadaalo cilmiga oo culimada wax la weydiiyo maxaa yeelay laba qaybood uu weeyaan oo su-aal iyo jawaab in ardaygana wax weydiiyo ama qofkaan aqoonin qof kalena uu su-aalo oo dadku waxaa weeyaan qof waano u saaxiiba iyo qof caalima iyo qof jaahila waxba garanayn intaas ubay dadku noqdaan qof wax baranaya oo waanada qaadanaya iyo qof jaahilah iyo qof caalima wax yaqaana saddexdan may noqdaan marka khayrkana lama lama xaqiro lama yaraysto kelimo yar oo jumla oo mufiida ahood maalin muxaadaro ka dhagaysatay ama dowre aad ka maqashay ama aad kitaab ka maqashay ayaa laga yaaba inuu ilahay janno kugu geliyo subxaana tacaala oo adduunya akhraba ad ku liibaanto laakiin waxaa la rabaa in la xifdiyo waxyaalaha murtida ah macaanida ah faa'iidada ah inaan la fududaysanin oo si fiican loo loo weelayaa loo baahan yahy nacam baabu wuxuu ku saabsan yahay tu fi lumuur kii horena muxuu ahaa baabu tuada fi lumuur kana waa baabu tuada adda fi lumuur kii hore qisuu ahaa kana waa xadiid nabi oo marfuuco ila nabiy sala allah alay wasalam haddii qisaskii lagaga sheekeeyo ahamiyada ay leedahay tu-adada waxaa xoojinaya oo kaba koreeya axaadiista nabiga caleyh salaatu wasalaam deganaanta iyo degdeg la-aanta umuurta dhamaanteed xadathana abu macmarin qaal xadathana cabdlwaari xadathana yunus an cabdiraxman bin abi bakrata can ashajin ashaji cabdilqays almundir ibnu caaid almundir ibnu lcaaid alcashari alcabdi waxaa la yidhaha ashaj cabdilqays nin dakran bu ahaa dakara marka la yidhaha dakare nin waxaad arkaysaa dakara la dhiyo magaciisa baan la aqooninba a wax magaciisa yaqana ma dakaradaas caan ku yahay waa sidaas kale wey ninkan dakaru caan ku yahay ashaj magaciisa waxaa weeyaan almundir ibnu caadin alcashari alcabdiy nin qiimo badan buu ahaayo waa arki doontaa qiimihiisa waxa lagu ammaanay ana can ashaji cabdilqays niman reer cabdilqays la yidhaahdo oo ka imaaday carab ahaa oo nabiga u yimid wafta ugu yimid ayuu ka mid ahaa hadday imaadeen nabiga alayh salaam u imaadeen nimankii kale xogow deg deg iyo hilowgii iyo nabiga alayh salaam iyagoo on iska bedelin oo alaabtoodii aan meel dhiganin bay soo ordeen oo masaajidka imaadeen nabiga u imaadeen ninkana caayarbu intuu hashiisii fariisiiyey oo la baxay alaabtiisii oo dejiyey oo dharkii ficnaa la soo baxay xidho dharki kale iska bedelay ayuu nabiga alayh salam si quruxsan u salaamay markiiba nabiga alayh salaatu wasalam marka waxyigii yaa loogu sheegay ninkan inuuna sifadan ahayn sifa iska keenkeen iyo tasanuce ay tahay mid ilaahay uu ku abuuray qaala wuxuu yihi qaala lii nabiyu nabiga alayh salam ba wuxuugu yihi ina fiika waxaa kugu sugan la khuluqayna laba akhlaaq laba dabeeco yuxibuhum llahu ilahay uu jecel yahay laba khasla khaslatayna waa inoo imaan doontaa laba xaalo iyo laba akhlaaq oo wanaagsan oo alla jecel yahay ayaa kaa muuqato oo kugu sugan qultu waxaan wamaa humaa maxay yidhi yaa rasuula rasuul allow qaala alxilmu waa dulqaad iyo walxayaa xishood xishoodkuna anaa buu keenaa iyo deganaan iyo fiirsi ayuu keenaa qultu waxaan idhi qadiiman wax horaa sifaadkan ma sifaad hore oo ilahay ugu abuurayba qadiiman mar hore meekaanay ahaatay oo ilaahay igu abuuray aw xadiithan mise wax dambe oo gadaal aan kala imaaday weeyaan hal hiya mafduura am hiya muktasaba ma wax ilaahay lagu abuurayba oo sifaada oo alla ii doortay mise wax la kasbaday leannahu sifaadka wanaagsan qaarna oo ilahay baaba qofka ku abuuray dabiicada wanaaga akhlaaq wanaaga runta mxuu aha amaanada dadka qaar ba ilahay ku abuuray subxana watacaala qaar ba ilahay ku aburay hataa iyagoo gaala ah nabiga aleyh isalaatu wasalaam ninkii muhaajirka markuu nabiga hijroonayay madiina u hijrooday ninkii isagii abubakar oo mid walba boqol neef oo geela la saaray oo ninkii keenaa boqol geel ahaa ayaa la siini ninkii nabiga waday intaa waday ee wadooyinka iyo luqluqyaha maranayu ahaa nin gaalu ahaa soo ma marka sifaadka qaar ilahay baa qofka ku abuuraya marka midna waa muktasabao qofka isaga oo iska galabgalab ahaa oo jaaf ahaa oo qalafsanaa oo caaminimadiisi aad dila ahaa xataa oo shufta aha burcad ahaa ayuu intuu toobad keeno cilmi barto wuxuu noqon nin wanaagsan oo wixii xumaan oo dhan iska saaray waa la kasban karaa marka alxilmu bitaxallumi walcilmu bitacallum buu nabig alay slam xilmigu si isaba waa la kasbaa oo waa la raadiyaa iyo mxuuaha dabeecada fiican akhlaqda wanaagsan cilmiguna waa la bartaa qaala nabigu wuxuu yihi qadiima maya waa sifa hore ilahay kuu abuuray qultu waxaan alxamdu lilah ilahina mahad iskale alladii allihii jabalanii o jabalanii igu abuuray igu dabeeceeyey calaa khuluqeyna laba akhlaaq oo axabuhum allahu ilahay u jecelyahay laba akhlaaq oo ilaahay uu jecel yahay ilaahay igu abuuray oo takaluf iyo iska keenay midna aan ahayn fadaranii igu abuuray wakhalaqanii igu abuuray allah saa mahad iskale ku xamdi qaala imaamu lbukhaari raximah llah xadathana cali bn abi haashim qala xadathana ismaaciilu qaala xadathana saciid bin abi caruba an qataada qaala xadathana man qof baa noo waramay laqiya lwafda la kulmay wafdigii aladiina wafdigii qadiimuu usoo galay cala nabiyi nabiga alayh salaatu wasalaam usoo galay min cabdilqaysna ooga yimid wafdigaa dad la kulmay baa ii waramay wadakara qataada wuxuu ka sheegay dadka asaga ee u waramay abaa nadrata can abi saciid alkhudriyi buu nooga waramay xadathana man laqiya lwafd aladina qadimuu ala nabi sal sl min cabdilqays wadakara qataada wuxuu sheegay an abaa nadra can abi saciid alkhudri ka horey abu saciid saxaabi jaliil ah radia allahu canhu mar dadka la kulmay buu kamid ahaa qaala wuxuu yihi qaala nabiyu nabiga alayh salaam baa wuxuu yihi liashaji cabdilqays ninkii ashaj ahaa dakharaha ashajkii ree cabdilqays dakharaha marka yaa lasii tilmaamaya inuu ahaa ree cabdilqays almunqid la dhihi jiray almundir ibnu xayaan munqid ibnu caaid nin la yidhaahdaa nabiga u yimid safar ugu yimid oo mashtari u imaad magaalada madiina nabiga alayh salam uu la kulmay waa rumeeyey markaasuu ree cabdilqays u tegay waa u sheegay wafdi marka yusoo yuu soo qaxiyey wafdigii waxaa kamid aha marka ninkan ashaja kamid ahaa ninkii laakiin warka hore wafdigaas sababta u ahaa keenay munqad ibnu xayaan baa la dhihi jiray ina fiika waxaa kugu sugan buu nabigu ku yidhi ninka la yidhaahdo abu ashajow lakaslatayna laba khasla laba xaalo yuxibuhum allahu ilahay uu jecel yahay alxilmu waa dulqaad iyo walanaaa deganaan isku dhow yihiin ah, in la fiirsado umuuraha loo fiirsado oo aan la degdegin iyo muxuu ahaa in aan lagu degdegin ciqaab xilmigu waxaa weeyaan cadamu istiعjaal bilcuquba cuquubada iyo tallaabaqaad inaan lagu degdegin anaadana waa hubsashada wax in la hubsado xadiidkuna waa xadiid saxiixa muslim baaba soo saaray xadiidka isagoo dheer ayuu soo saaray fi saxiixihi qala xadathana cabdullahi bn cabdilwahaab qala xadathana akhbaranaa bishr bn mfadl qala xadathana qura ibn khalid can abi jamra nasr bn cumraan adubaci can ibni cabaasi radi allahu canhuma qaala ibn cabaas wuxuu yihi qaala nabiyu nabiga alay slam wuxuu ku yiri shaj ashaj wuxuu ku yiri shaj cabdilqays ahaa ina fiika waxaa dhexdaada ku sugan alla kugu abuuray lakhaslatayn laba xaala iyo laba dabeeco yuxibuhum allahu ilahay uu jecel yahay alxilmu deganaan adulqaad iyo walanaata deganaan labadaasuu ilaahay subxana watacaala ku siiyey marka halkan waxaad ka arkaysaa almadxu calaa wajhi lmabduux qofka la ammaanayo hortiisa oo qofka laga amaano qof hortiis laga ammaanayo riwaayaadna waxaan soo ogaanay nabiga alay slam inuu diiday oo uu yihi nin saxaabi ahoo nin kale ammaanayo uu yihi qadacta cunuqa saaxibika wa fii riwaayati qadac kasarta dahra saaxibik e qofka in hortiisa laga ammaano waa kii la diiday halkana nabiga aleyh salaatu wasalaam hortiisu ka ammaanay saxaabiga waa arkaaya oo maqlaaya waana badan tahay keligii ma aha taas marka macnaheed waxaa weeyaan nabiga waxyi baa kusoo degay waxyigana ma qarinayo siduu yahay buu usheegay sala allahu aleh waali wasalam midda koowaad ta labaadna ninka asaga ah qiimiha uu leeyahay deganaanta uu leeyahay qof maaska daaisha oo iska fudud oo ammaanta iyo wixii maaragtay wanaag oo lagu sheega aan xasilan karin oo la buubayo maaheene wuxuu ogaaday inuun ammaanta inaan waxbaba saameyn ku yeelanayn ayuu ogaa marka qofkii aan ammaanta haddii la ammaano aan ammaantiisaas aynan oga daraynin in la amaano waxba dhibaataa ah ma laha oo maalan eh, wanaagga iyo taqwada iyo cabsida aan mar walba ayaa ilaalinaysa oo xajinaysa oo reebaysa inuu ku qooqo oo ku kibro ammaantii la amaanay ayay ka ilaalinaysaa saxaabo badan dee nabiga aleyh salaatu wasalaam wuu ammaanay walidalika culamaau xadiid waxay leeyihin waxa la yihahda kitaabu almanaaqib kitaab almanaaqib maxaa la yihahdaa manaaqibu asxaabu rasuulillah saxaabada nabiga ammaantoodii sala allahu aleyh waali wasalam abubakar ah, laga soo bilaabo saxaabadii nabiga alay slam rag iyo dumarba in badan oo la ammaanay oo nabiga uu toos ammaan fara badan janno inay gelayaan muxuu aha dabeecadooda qaar kamida wanaagooda cibaadadooda intaba waa ku ammaanay qala imam buaari raximah llah xadathana qays ibnu xafsin qal xadathana alib bn xujayr cabdi qaal xadathana yahuud ibn cabdilaahi bnu sacdin samica jada awogiis buu maqlay mazidat cabdi ahaa mazidaha waa saxaabiyu muqil saxaabi weeyaan qaliil xadiid radia allahu canhu mazid mazida mazidat cabdi qaala wuxuu yihi jaa waxaa yimid alashaju baa yimid ashaj cabdilqays wasmahu almundir ibnu caaid nacam jaa alashaju baa yimid yamshi isagoo socda xataa akhada wuxuu qabtay biyadi nabiy nabiga gacantiisa sala la alay slam faqabalaha markaasuu dhunkaday nabigu gacanta ka shumiyey sala la alay wasalam oo markii ay wixiis hagaajistay buu soo kacay nabigu u yimid gacanta ka shumiyey fa lahu nabiyu nabiga ku yihi alayh salaam amaa ina fiika waxaa kugu sugan lakhuluqayn lakhuluqayn laba khuluq laba akhlaaq laba dabeeco oo yuxibuhum allahu ilaah iyo warasuulu ay jecel yihiin qaala wuxuu yihi saxaabigii ninkaa shajaha jabalan xaalay tahay miyuu ilaahay igu isiiyey dabeecad jubiltu calayhi ligu abuuray aw khuliqaa ligu abuuray maci maciga aw khuliqaadaas ama waa waxa weeyaan waa shakuraawi ama waxa weeyaan waa isfasirayaan jubila al jubilat alaya alayhi jabalan jubilat calayhi aw khuliqaa maci ligu abuuray khuliqaa aw khuluqan mini wax qoraa ma jirtaa aw khuluqan maci sooma saasa saasna iyada markaa laba macnay kala noqonaysaa jabalan ma abuur baa jubilat jubiltu caleyhi ligu abuuray dabeecadan iyo labadan shay oo mase khuliqan o amase aha khuluqan khuluqan khuluqan khuliqaadata waa teyda hore tiin maxay dambe o khuluqan mase waa akhlaaq micii aniga maceyga ahaatay oo ani aan kasbaday haddaa saa tiraha waxay noqon tii hore ee soo maray bayay noqonaysaa ya qadiiman aw xadiian soomar soo marin qadiiman aw xadiian qadiimanta waa mid lagu abuuray xadiidanta waa mid muktasaba taasay noqon maysa sooma a laakin haddii la yihahdo aw khuliqaa maci isku mid bay noqon a jabalan jubiltu calayhi aw khuliqaa maci marka isku mid bay noqonaysaa takraarkaasna marka lama baahna loma baahna sidaa darteed ba xadiidka wuxuu noqday munkar daciif weeyaan oo munkarulmatni daciif lisnaad ninka la yidhaahdo eh, hud bin cabdilahi hud bin cabdillahi baa majhuula marka xagga sanadkana waa daciif xadiidka matnigana nakaara ku suganoo meesha uu yihi o khuliqaa maciidaasi ayaan loo baahnayn qaal wuxuu la bal jabalan may eh, waa abuur jubilta caley lagu abuuray marka meesha wuxuu diidan yahay khuliqaadii buu diiday khuliqaa iyo jubilaan waa isku mid waa isku mid qaala wuxuu kasaa darteed munkar baa kusugan nakaara kusugan qaala ninkii wuxuu yihi alxamdu lilah ilahi mahaan iskale aladi alihii jabalanii igu abuuray calaa maa dabeeca iyo akhlaaq yuxib llahu ilahi iyo warasuulu ay jecel yihiin daciif isnaad wey xadiidka guud bid cabdillahi majhuulxaal ninkaasaa ku jira baabulbaqiyu wuxuu ku saabsan yahay bakyigii bakyigu waa dulmiga iyo qooqa iyo ku amartaagleenta makhluuqa iyo addoomaha ilah lagu amartaagleeyo tacadiga xadgudubka ayaa la yidhaha baqi waa xadgudub qooq iyo santaag iyo kibir ula socdo xadathana abu nucaym الفضل ibnu dukayn qaal xadathana fidru عن abi yaxya qaal samictu mujaahidan baan maqlay can ابن cabaas ka warinaya radia allahu canhuma qaal cabdullahi بن cabaas wuxuu yihi low ana jabalan buur baqaa hadduu ku xadgudbo calaa jabalin buur kale la dukka albaaqi midkan xadgudbay baa la burburin lahaa buur waa iska jaamid makhluuq makhluuq jaamida oon mukalaf ahayn wey buur buuraha kamid a hadday buur kale ay maagto oo ay burburiso oo ay ku xadgudubto tii waxadgudubta ilahi waa baabain lah subxaana watacaala ah, macnaha waxaa weeyaan dulmigu asaasan waxaa weeyaan waa waa wax la xarimay lama ogolo dulmiga iyo gardarada lama ogolo ilahi waa baabain lah subxana watacaala oo xadiidkii nabiga alay salam baa ki dhihi jiray latuwaduna alxuquuq xuquuqda waa waa la gudi doonaa ehelkeeda loo gudi doonaa qof walbaba xaqiisa iyo makhluuqa wal ilaa neefka ariga he geesaha leh ee hardiyey neef ari oon geesa lahayn waa loo qisaasi doonaa bu nabi sala alla alay wasalam ayadoo geesa loo yala ladhihi doona hardi hardi baa la dhihi doonaa marka waa waxaan mukallafayn marka waxaa la caddaynaya cadaaladda iyo inaan sirab lagu ogolay waxa la yihahda baqi bini aadamkii marka maxaad u malaynaysaa xadiidka waxaa weye athartan ayada ibn cabaas saxiix weeyaan saxiix ligayri baa la dhaha qaala almusanifu xadathana moxamed ibnu salaam qal abarana ismaaciil bnu jacfar can muxamed bn camr can abi slm can abi hurayra ana rasuula lahi sal slam qaal ixtajat innaaru naartii baa dooday iyo wljanatu janadii naar iyo jannaa dooday way wada hadleen midow waxbay sheegatay waa makhluuq naarta iyo jannadu jooga ilaa oo ilahay uu abuuray weeyaan wax hadal iyo looga bartay waxyaalahaas noocaas oo jannada cibaara mxuha geedaha iyo biyaha iyo barwaaqada iyo fawaakida ku jirta wax hadal looga dabeec ahaan looga bartay ma aha ilaahi subxaana watacaala waxaa hadal ugu talagale hadla wa waa naqaanaa marka laakiin inuu ilaahay ka hadal siiyo wax jaamida ka hadal siiyo waxaan hadli jirin awoodda ilahi waxba kumaha subxaana wa tacaala midda kale umuuraha noocan oo kale aakhara ku saabsan iyo haybiyaadka caqliga sidiisa oo majaalkuma laha waxyi weeyaan waa haybi sidaytaan u rumaynaynaan u qaadanaynaa aliimaanu bihi waajib inaan rumayna waajib bay nugu tahay ixdajat inaaru naartii waljanatu baa dooday faqaalat inaaru naarti baa waxay tihi yadkhulunii waxaa igeli anigu almutakabiruuna kuwa iskibriya wlmutajabiruun iyo kuwa maaragtay kibirkooda duqyaanka uu la socdo tajaburka waxaa weeyaan waa kibirkii oo deena lagu xadgudbo wlmutajabiruun kuwa amartaagleeya ee ku xadgudba wa qaalat iljanatu jannadina waxay tihi laa yadkhulunii an ima galo ila ducafaau dadka ducafada ah iyo walmasaakiinu unbaa i gala lianahum baciidiin baciiduun can itakabur watajabur waxay janna u galeen daciif ducafada iyo masaakiinta maxay jannada ugu bateen waxay ugu bateen sifada kibirka iyo dadka lagu amar amartaagleeyay ka fog yihiin kulamaa marka sifadan labadaa sifa laga fog yahay jannada loo dhow yahay saas way macnaha fa qaala ilaahay baa subxaanahu watacaala wuxuu yidhi linnaari naarti buu la hadlay wuxuu ku yidhi anti cadaabi adigu cadaabkaygiibaaba tahay antaqimu waxaan aargoostaa bika adiga kaaga kugu aargoostaa miman shiitu qofkaan doono oo kuwa mutakabiriinta ee kibra kuwa duqaada ehe maarata mutajabariinta ee dadku xadgudba kuwa amarka alla qaadan waaya iska kibriyey kuwaasaan inaan kaga argoosto kugu naaro yaan ku abuurayba wa qaala ilaahay liljanati jannadana wuxuu ku yidhi anti raxmati naxariistaydii baa tahay arxamu biki waxaan kugu naxariistaa man shiitu qofkii aan doono ayaan gudahaada geliyaayoon ogu naxariistaa saasuu ilahay subxaana wa tacaala saxiix wey xadiidku marka ducafaa iyo masaakiintu way u badan yihin baa laga wadaa way u badan yihiin ilaa dadaan ducafo ahayn masaakiin ahayn xagga maadada marka la fiiriyo ayaa jannada gelaya fara badan jannada gelaya ee dadka ayaga waa dadka xaqa inta badan yansaacuuna ila alxaqi xaqay u hogaansamaan oo u tawaaducaan oo ambiyada markay soo baxaan iyo rususha waxa u horeeya rumeeya ayagay ahaan jireen wax kibir ah iyo madaxnimo ilaashanayaan malaha maal ay dhowran kibir ku taagan wax kale oo ma xaqaba hadduu cadaaba way qaadanayaan saas ahaan jirin marka saxaabadana muhaajiriintu sidaasay u badnaayeen dad ducafaa oo masaakiinan xoolo lahayn oo xoolahoodii iyo maalkoodii iyo guryahoodii iyo dhulkoodii ilahay dartii oga cararay bay ahaayeen ilahay baana ku tilmaamay adilatin cala almu'miniin inay ahaayeen dad muminiinta u dabacsan oon iskibrinin oo mutawaadiciina inay ahaayeen ilahay baa qur-aan ku sheegay qaala xadathana marka laakiin agga gaalada waxaa leh aiza dadka gaalada xaggeeda ku adkaayeen nima waxay ahayen wax iska celiya oo geesiyaala oo shujacaana ayay ahaayeen xadathana cثmaan بن صالح qال aخbarna cبdاللh بن wهb qال xadathna abu hani الkhawlani عن abi cali الjanbiy عan fadالة ibn cubayd عan النبي صل ل ly sلم qaal ثaلaثaة saddex qolo laa yusأl canhu lama w laa yusأl canhu waxba lama weydinayo maxaa laga wadaa yani waxba ha weydin ثaلaثaة laa yusأl canhum xaggooda waxba la weydi wax dhintay wey way halaagsameen ya halaatatun laa yasal canhu ey way halaagsameen wax la weydiin ma laho wax weydiin way dhaafeen wax halaagsameen qiimo lahayn wey rajulu way midka koobaad faaraqa aljamaaca jamaacada faaruqay jamaacadii muslimiinta iyo muwaxidiintii intuu khilaafay iyuu gaalo iyo munaafiqiin iyo mujrimiin u galay wacasaa imaamahu imaamkiisana waa caasiyey dadkii ahaa iyo imaamkiisii iyo kulankii muslimiinta iyo jamacadoodii buu khilaafay famaata waa dhintay caasiyan isagoo caasi oo fallaaga isagoo fallaaga oo burcada oo meelaha wareegaya ayuu dhintay xataa kanaaca hadday disho waa qof ay u dhamaatay ninkaa ku dhacday wey falaa tas'al canhu waxba ha weydiinin ninkaa waxa ku dhacay ee halaaga qofna ha su-aalin waa halaagsamee ta labaad wa amatun waa adoon oo cabdun adoon abaqa ka dhuntay bisayidi sayidkiisi sayidkiisibuu ka dhuntay fallaaga weeyaan daacadii weligiisii iyo sayidkiisibuu khilaafay asaguna laa tas'al waa halaagsamay wa mra'atun way qofka saddexaad haweeney naag haaba zawjuha ninkeedii baa ka maqan wakafaahaa wuxuuna ka kaafiyey oy ku fadhidaa mu'anat dunyaa adduunyada muxuu ahaa nafaqadeedii wixii xaajaad ahaa iyo baahi adduun o dhan u ka kaafiyey guri buu dejiyey masruufkeedii buu udiyaariyey marashadeedii buu udiyaariyey nolosheedii oo dhan wixi o dhan isku diyaariyey meel buu dejistay markaasaa marka hadduu safray oo ninkii meel aaday yay fatabarajat way banbaxday a way baxday iyagoo isqurxinaysa oo labisanaysa ayuu ninkiiba hadduu meel aaday ayay wareegto iska baxday ha haween noocaasa jira ninku markuu irta kasii baxayaba ayagana irta kasii bixi ayaa jirta oo un taamgarayn taamgarayn xilligu imaan jiray unbay ku dadaali ha inay iska ilaaliso hadduu meelo fofog yahayna jirana balaayaba ka dhici karta waa in xunxun laakiin inta wanaagsan baa badan insha allah fatabarajat markaasay deene tabarujku waxaa weeyaan waa inay gabadhu ay ziinadeedii quruxdeedii ay banaanka dhigto ayaa la yidhahdaa barafum isku dhufatay dhar quruxsan bay xeratay markaas ikhtilaad iyo rag iyo dhex gashay tabaruj baa la yihahda oo ilahay wuxuu ku tilmaamay tabaruj aljaahiliya jaahiliyada sida ay samayn jireen oo kale inay muujiyaan quruxdoodii fatabarajad markaasay deena banaanka intay usoo saartay quruxdeedii yay watamarajad fasahaaday bacdow gadaashiisi fasaad baa ku dhacay deena a ah. naagta iyada heed la dejistay ee marwada meel lagu ogaa fasaad baa ku dhacay iyada oo marka dambe meelo babas gashay baa la ogaaday ayib taa iyaduna laa tas'al inkaar inay ku dhacdo halaagsantay qofna ha weydiinin saddex kalena qabso ayaguna laa yus'alu canhu lama weydiiyo halaag inuu ku dhacay saddex kalena saddex saddex weeyaan si loo xifdiyo wey rajulun nin naazaca allaha ilaahay la dooday ridaahu kula dooday ilaahay ridihiisa qofka kula dooday ridaha waxaa la yidhahdaa go-a loo yaa la dhahaa laakiin sifada ilaahay lagu sifeeyey ridaa waa sifa isaga u cunlanta subxaana waxa ridaa lagu magacaabayna kibriya wey xadiga fasiraya cadamada ilaahay iyo kibriyadiisa iyo ilaahay sharayntiisa iyo koonkiisa inuu maamulo ku amar maaragtay amarkiisa uu ku maamulo amarkiisa ayay ku socdaan dadkao dhan fa ina ridaau ilahay ridihiisu alkibriyaa waa cadamada iyo weynanka iyo inuu ka sareeyo mutakabir uu yahay khalqiga dhanba uu maamulkiisa uu ku sanduleeyo mariyo ilaahay iraadadiisa kowniga ah wax ka baxsan kala mare iraadadii sharcigaheedna iyaduna way jirtaa oo qofku ilaahay khayr la doono oo wanaag la doono inuu maarata muslim noqon kii kalena gaal uu noqonayo iraada kowniya oo tasarufka koonka waxa ka dhacaya gaal iyo muslim shar iyo khayr xumaan iyo wax war kastaba koonka waxa ka dhacayaba ilaahay kowniyan wuxuuna doonin oo wuxuuna ogeyn oo una qadarin ma dhicin ma dhicin ayb wa izaarahu ilahay izaarkiisuna cizuhu cizigiisa wey ah, alkibriya alkibriyaa ridayi wa alcadamatu izaari waizaaruhu cizatu cizu wey cizigiisa ilahay cizigiisa sharaftiisa halabadiisa sarayntiisa koonku ka sareeyana wa izaaruhu ninkii marka labadaas la qabsada oo cizi sheegtaa oo kibriyaa iyo cadamo weynan sheegtaa oo ilah dadka anaa ku amartaagleenayo maamulayo waan ka sareeya dhahaa ilahay awoodiisi buu sheegtay kaana isagana haweydiin qof halaagsan inuu yahay warajulu way midka saddex labaadna shaka shakiya fii amrillahi amarki ilahay buu shakiyey amarkii ilaahay iyo tasarufkiisii iyo koonkiisii iyo maamulkiisii iyo ixyaa iyo imaata nooleyntii iyo dhimashadii dhimidii iyo soo saaridii iyo iyo nushuurkii waxaasoo dhan looga sheekeeyey ayuu shakiyey wujuudki ilahay buu shakiyey filaahi shakun faadir samaawaati walard allah samaawaadka ee ardadaa abuuray ee maamulkiisi iyo calaamaatu waxdaaniyatihi ay banaanka iska taalo ee koonka asagaa inuu khaaliq abuuray jiro ka dambeeyana uu jiro ay iska raacadahay wax diraaya wax nooleynaya waxaas ah, ka shakiyey kaarinkaan baa ku dhacday wlqunuudu wey midka saddexaad midka quustay min raxmat illahi ilahay naxariistiisa ka quustay wey laa yasmiraxilaahi qolada gaalada on baa ilen naxariista ilahay ka quusato qofki ilahay naxariistiisa ka quusta o yira inkaar baa gu dhacday waxba heli mahayo waxba saa yirahda gaal weeyaan xadiidku saxiix weeyaan saddex saddex saddex lix buu sheegay xadiidku ayb qala xadathna xamed bn cumar qal xadathna bakaar bn cabdاlcaزiz can abihi can jaddihi can الnabiy slى allahu alيه waalih wasalam qaal kulu dunuubin dunuub kasta yuakhiru llahu ilaahay baa dib dhigaaya minhaa dunuubtaasi cuquubadeedii maa shaaa intuu doonu ilahay u dib dhigi ilaa ywma alqiyaama ilaa qiyaamaha qaarkood loo dib dhigo yani qof dunuubta la samaynayo cuquubada ka ratimaysa ka dhalanaysa ilaahay dib buu udhigaya ilaa qiyaamaha laga gaaro ila albagya saddex shay baa laga soo reebay ila albagya ama iskuduudu labo ila albagya bakyiga mooyeen dulmiga iyo xadgudubka iyo addoomaha ilaahay oo lagu xadgudboo la dulmiyo aakhara lala sugi maayo qofka maalimka ahaa ee dadku jira adduunka isagoo nool ba ka daahiraysaa lugaha la jajabini gacmaha la jajabini majnuun waalan baa laga dhigi waalanba xoole iyo xoolo dhan baa laga dhamaynaya faqiir muxsir oo caruur badan dhibaato ay dabad shaacayso waxaas dhan cudurro iyo balaayo oo ilaahay subxaana watacala kusalida fool xun kuwa ilahay ka magangalaya waalida iyo baraska iyo judaamka iyo waxaasoo idil marka fadeexo iyo ceeb wixii markaa qofkii dadka ku xadgudba ilaahay subxaanahu watacaala adduunku keenaya meeqa madax ahaa oo dadka maarata ku taaglan jiray oo markii dambe qaxooti noqday a oo xuquuqulwaalideyn midda labaadna waa labada waalid oo caasi lagu noqdo oo la gooyo oo amarkooda la qaadan waayo oo loo dhaga nuglaan waayo oo xaqoodiiyo waxay mudnaayeen loo qaban waayo ayaduna cuquubada ka ratimaysa akhara lasla sugmaayo adduunka imaanaysa wey oo qofka ilmihiisa asagana sidaa ku noqonaya oo dhibaatadaa u keenaya oo caasi ku noqonaya waxba marka yuura yaabeen oo dhihi xaggee laga soo gaaray oo maxaa igu dhacay yuura dhihin ilmaha uunan isku dhibin aw qadiicata raximi qaraabo goysnimo qaraabada oo lagoy iyaduna adduunka cuquubadeeda ku timaadaa oo irsaaqadii oo qofka lagu celiiriyo cumrigiisa oo loo barakeynin oo barakadii laga qaado ayaaba laga qaadaaba leanna raximkao la xiriiriyo maxaa lagu helay man araada an yubsada lahu risqu waan yusaa lahu atharuhu falyasil falyasil raximah waa kii nabig alay salaam lahaa qofkii raba in risaaladana loo waasiciyo cumrigana loo barakeeyo loo waasiciyo qaraabadiisa xiriiriyo labada cagsigeedana waxaa lagu helaa cuquubadaas yucajilu lisaaxibihaa saaxiibkeed buu usoo dedejiyaa saddexdaas cuquubo fi dunya adduunyada lagusoo dedejin qabla lmowti intuuna geeri gaarin intuuna dhimaninba adduunka lagusoo dedejinaya marka hal iska ilaaliyo qaala xadathana maxamed bin cubayd bnu maymuun قال xadathna miskiin بن bukayr alxada alxarani عن jacfar ibn burqan عن يزيد بن alasm qaala wuxuu yihi samictu aba hurayratan maqlay radia allahu canhu yaquul isagoo leh yubsiru axadukum axadkiin wuxuu arki alqadaata saxarka fii cayni akhiihi walaalkii ishiisa ku jirta wayansaa wuxuu halmaami ouna arkaynin aljidla dogodka awil jidca geedka weyn jiridiisa ee fii cayni nafsi ishiisa ku jirta waxaa laga hadlaya dadka sida mar walbaba ay iskula quman oo asaga uu iskula fiican yahay dadka kalena ceebtooda ta daqiiqeen aad loo arkeenin xataa uga soo saarayo ceebaha dadka wax yar kama baxsanayo ceebtiisuna maba arkayaba bini aadamka saas u badan marka yubsiru axadukum alqadaa qadaada waxaa waxa yare saxarka isha ku dhaca iyo ama biyaha iyo caanaha ku dhaca ayaa waxaa la dhaha qadaa fii cayni akhiihi walaalkii ishiisa ku dhacday wuu arki wayansaa wuxuu halmaami aljidla jidligu waa alkhashaba alkabiira Eh, eh, xaabada iyo dogobka weyn ayaa la yirahda dabka lagu shito awil jidaca ama geed weyn salkiisa jirida geedka salka jiridiisa weyn oo fii cayni nafsihi naftiisa ishiisa ku jirta waxaa laga hadlayaa ceebaha waaweyn isaga uu leeyahayna ma arkaayo waxa yar ee qof kale uu leeyahayna waa arkaya saas wey daar ma fiicna waxaa wanaagsan qofka inuu cuyuubu nafsihi uu kaga mashquulo cuyuuba annaas dadka ceebihiisa qofkaasaa liibaanay qofka ceebtiisa ku mashquula ee asaga muqasir inuu yahay qof gaabiya inuu yahay awood uuna lahayn laa xawla lah walaa quwa mar walba asaga naftiisa gaab gaabinteeda ka calaacalaya kaas ayaa fiican maxaa yeele midkaasa waa qof naftiisa u turay waa qof naftiisa la socda waa qof toobadkeen iyo istikfaar iyo alla u noqod mar walba ku jira waa qof addoomihii ilaahay uu ku mashquuli lahaa kaga mashquula naftiisii oo badbaadaya laakiin qofka hadduu xumaanta kale una arko mar walbaba dembigaas horta qofka kale xumaantiisa ka sheekeeya kow waa dembi laba ceebtiisii oo mar walba uuna kasoo noqonaynin ayadana waa dembi labaad wey qaala abu cubayd wuxuu yihi aljidlu waxaa wey alkhashabatu alcaaliya waa dadob dheer oo alkabiira weyn dadob koreeya oo dheer oo weyn ayaa waxaa la dhahaa jid la dhahaa jidcuguna waa geedka salkiisa saxiixu mawquufa mawquuf way xadiidka saxaabigaas qala xadathana cabdullahi bn mxamed xadathana khaliil bn axmedi qala xadathana almuntashir almustamir bn akhdar qaala xadathanii mucaawiyata bnu qura qaala kuntu maca macqil muzaniy baan la joogay fa amaada adan macqal saxaabi jaliil wey amaada wuxuu zuuliyey adan wax dhibaaya dadka oo cani dariiqo dadu ka qaaday sheekhaasa la socday buu yiri jidkii wuu socday buu foorarsaday wax dadka dhibaayay ama laf ah ama dhalo ah ama qodax ah ama qashin ah oo dadka dhibaayay buu ka qaaday oo ka leexiyey fa ra-aytu shayan shay baan arkay anigana ishi buu geliyey sheekii weynaa baa foorarsaday oo qashin qaalay soo maaha adi maxaa ku yaala waa la socday asagana wuxuu waxbaan arkay fabaadartu waan ku degdegay waan oga hormaray markaasaan qaaday oon tuuray fa qaala wuxuu gu yidhi sheekhi macqilha maa xaga balaka maxaa kugu xumbaaray calaa maa sanacta waxaa samaysay yowman akhir halkayow niyadiisi iyo qasadkiisa u fiirinaya maxaa kugu xumbaaray qaala wuxuu ra-aytuka waxaan ku arkay tasnacu adoo samaynaya shay-an wax fa waan sameey yuri adaan kugu dayanaya ah, biqaddi nadar ajirka iyo thawaabka iyo waxaa laga helay anigaba aqaanaba laakiin maadaama adigii culummada noo ahaa aad samaysay wax fiican weyaana waan kaaga dayanaynaa marka qudwada waa saas qofka maaratay culimada ama madaxda ama lagu daydo ama aabaha reerka isaga wanaag in looga daydaa la rabaa qaala wuxuu yihi macqil axsanta yabna akhi wanaag baan samaysay axsantada waxay faaidaysaa tashjiic qofka muxsinka ah in axsanta la yihahdu mudan yahay samictu nabiya nabiga alayh salaam baan maqlo yaquulu leh man amaad hadda u sheegaya ajirka laga helo dhibaatada w dadka dhibayo laga qaado nabiga wuxuu yihi man amaada ninkii zuuliya adan wax dhibaaya dadka can ariiqi muslimiina muslimiinta wadadooda ninka ka qaada kutiba low xasanatu baa loo qoraya xasana kaamala loo qori waman tuqubila low xasana xasana ninkii laga aqbalana dakla jana jana geli hadii xasanaad badan baan sameeya aniga mid kale laga yaaba inu ilahay kaa aqbalo oo dena janna ku gasho acmaasha saalixada lala imaanayo midka jannada lagu geli ilahay baa garan kaad janno ku geli doonto ilaahay baa yaqaana ha yaraysanin wax alla wixii wanaagod arato la imow sufyaan eh, ibnu cuyeyna aw thawri labada mid bu ahaaye yaa wuxuu dhihi jiray imaamka oo sujuuda ku jira hadaan umaada waa la sujuudi haddaad sujuud bis ka soo gaadho sugi maayo atixiyaadka usoo fadhiista kolle sujuudda salaadda inteeda kalaa ku dhaaftay sujuudda u dambeysay buu sujuudsan yahay waa la sujuudi bu yiri inuu ilahay igu dhaafaa laga yaaba halkaa sujuudda halkaa sujuudda ilahay igu dhaafo yaab laga yaaba oo taa ay dhacdo niyad wanaagsan iyo ikhlaas iyo qalbi xaadira iyo ilaahay bari iyo maarata inay dhacdo oo lagaaba aqbalo taasaa dhici karta oo ku gasho marka wuxuu waman tuqubila lahu xasana qofki laga aqbala dana qofkii laga aqbalo xasano jannuu geli maxaa u daliila mutaqiinta horta kamid noqday jannada yaa gala mutaqiintaa gala soo ma ucidad lilmutaqiin jannada waxaa loo diyaariyey kuwa mutaqiinta ah qofkan isaga aana xasanada laga aqbalayna mutaqiintu kamid noqday inamaa yataqabalu allahu min almutaqiina buu soo galay marka waa ahljanna lagu galaa xadiiku waa xadiid xasana wallah aclam bilahi towfiq sala allah w slam ala maxamed